aan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa wa balli sadaa gaar ahaanna waasikdaan ku dhex jirnay aan si gaara ugu dhex jirnay kaana iyo akhawaadeeda qeybo kamida khawaas khasaais ay leeyihiin wa kaana bijawaasihaa wa takhtasu kaana kaana waxay la gaar noqotaa bijawaasi ziyaadatiha siyaadadeeda banaanaashadeeda mutawasitatan xaalay tahay midii dhexdhexaysanayda la siyaadiyo wadalika mihaalkii naxwi maa shay weyn ayaa kaana mid wanaagsan ka dhigay maa shay weyn ayaa kaana axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan zayd wa takhtasu kaana kaana waxay la khaas noqotaa bijawaasi siyaadatiha siyaadadeeda banaanaashadeeda inay siyaado noqotaa inay banaanaato mutawasitatan xaalo ay tahay midii dhexdhexaysanaydana la siyaadiyo wadalika mithaalki naxwu maa shay weyn ayaa kaana axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan zayd hadda maa waa waa tacajubiya axsanana waa ficlu tacajubkii labadaas dhexdooda ayay gashay labadaas dhexdooda ayay gashay maa tacajubiyaa iyo ficlu tacajub marka waa ziyaado waa ziyaado waxaa loola jeedaa maanta musnad maahan oo musnad uleyhi lama socdo ilaa ficilka marfuuciisa musnad ficil kasta waa musnad marfuuciisana musnaduleyhi u ah ficil kasta marfuuciisa a ah, musnaduleyhi u ah marka waa ziyaado loolama jeedo macno maleh ma loola jeedo ee waxaa loola jeedaa musnad uleyhi maleh saasaa loola jeedaa sharax taridu kaana kaana waa soo aroortaa fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeday ku soo aroortaa taridu kaana kaana way soo aroortaa fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalay ahaatay calaa halaathati aqsaam inay ku soo aroortaa taridu kaana kaana waa soo aroortaa fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalay ahaatay calaa halaathati aqsaamin qaybyaalo saddexa korkooday ku soo aroortaa carabiyada dhexdeeda saddex ku timaadaa kaana naaqisatin ay ku soo aroortaa ka bedelo naaqisatin ayay ku soo aroortaa fa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa marfuucin kula goda iyo wamansubin mid la kordhigay iyadoo naaqisaa waa timaadoo midda asalka uguna badan wadaalika mihaalkii naxwi wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran midkii kara wax walba rabbo waa isimkeedii qadiiranna waa khabarkeedii marka waa badan tahay taasu wa ay ku aroortaa ka bedelo haddana wa taamatin naaqisatin ay ku cadfantaa wa taamatin ay ku soo aroortaa fataxtaaju taamadii waxay u baahan tahay ilaa marfuucin ku la goday duuna mansuubin mansuub ka koray mansuub ka sokay markay taamo tahay marfuuc kaliyahay qaadane ma qaadato mansuub anagii shalay soo ogaanay wa taamatin ay ku soo aroortaa fataxtaaju waxay u ilaa marfuucin ku goday duuna mansuubin ku kordhigay ka sokay ayay marfuuc u wadalika miaalki naxwi wain kaana duu cusratin qaynimo mid u saaxiiba wain kaana duu cusratin faqiirtinimo mid u saaxiiba hadduu sugnaado dheh wain kaana duu cusratin faqiirtinimo mid u saaxiiba hadduu sugnaado marka hadda kaanadaasu faacilay qaadato duu cusratin ah mansuubna maba u baahnaba wazaa'idatin ay ku soo aroortaa falaa taxtaaju uma baahna ilaa marfuucin ku lagodo walaa ilaa mansuubin midla kordhigayna uma baahna midna uma baahna markaas marfuuc iyo mansuub qaadami musnadulehiba ma laha wa shardu ziyaadata laakiin iska siyaadi maaha shuruuda idhahda marka la siyaadina wa shardu ziyaadatiha kaanada ziyaadadeeda shardigeedu amraani laba amar weeye wa shardu ziyaadatiha ah, kaanada ziyaadadeeda shardigeedu markay siyaado noqone amraani laba amar weeye axaduhumaa labada amar midkood an takuuna kownuha ahaanshadeeda weeye bilafdi maadi ay ahaato ee ayadoo mudaarica lama siyaadiyo ayadoo amara lama siyaadiyo ayadoo masdera lama siyaadiyo kaanada waxaa la siyaadiyaa ayadoo ah lafdulmaadi wacalaykum salam waraxmat ullah wa shardu ziyaadatiha kaanada siyaadadeeda shardigeedu amraane laba arin weeye axadumaa labadii amar midkood an takuuna kownu ahaanshadeeda wey bilafdi maadi ay ahaato wathani arinka labeeyana an takuuna kownuhu ahaanshadeeda weeye bayna shay-ayni laba shay dhexdooda ay ahaato labada shay oo mutalaasimeyni islaasimayoon kala harin labadaa shay oo laysa jaaran wa majruuran aan jaar majruur ahayn meesha lagu siyaadina laba shay oo islaasimtay kale dhex gelay mubtadiya khabar oo kale kale dhex gelee zaydun zayd kaana caalimun caalim weeye ah, mubtadiya khabaray kale dhex geleen kana zayd waxaa leedahay zaydun zayd kaana caalimun mubtadiya khabaray kale dhex geleen ficiliga marfuuciisay kale dhex geleen lam yuujad kaana miluka aada leedahay lam yuujad lama helin kaana miluka ado kale aada leedahay mawsuul iyo siladiisay kala dhex geleen mawsuul iyo siladiisa jaaa aladii kiyaa yimid kaana darabtuhu anigu aan garaacay mawsuuf iyo sifadiisay kala dhex geleen jaaa rajulu kaana caalimun aada leedahay jaaa rajulu ninkiyaa yimid kaana caalimun ninkaasoo caaliman caalimka ahaa marka waxay dhece bayna shay-ayni mutalaazimayni laysa jaran wa majruura kalmubtadai walkhabari walficli wa marfuuci wasilati wa mawsuuliha wa sifati wa mawsuufiha halkaasay degeen laba shay oo islaasimta oo aan jaar majruur ahayn dhexda ka gelin ah, sida mubtadiya khabar zaydun zayd kaana caalimun ah, sida waxay kala dhex gelay ficliya marfuuciisa lam yuujad kaana mithluka yuujad waa ficilkii naayib faacilkiina waa mithl dhexday ka gasha waxay kala gela sila iyo mawsuulkeeda jaa aladii kiyaa yimid kaana darabtuhu aan garaacay aladii iyo siladiiyo waa darabtu ay kala dhex geleen sifo iyo mawsuufkeeday kala dhex geleen sifo iyo mawsuufka ayay dhexda ka geleen jaa rajulun ninaa yimid kaana caalimu ninko kaana caalimun caalim ah dhexday ka gelin laakin jaar majruur ma dhex geli karto lishidat litisaali baynahuma labadooda sida iskugu xiran yihiin aad u adag lishidat litisaali baynahuma fakaanahumaa kalimatu waaxid sida ay iskugu xiran yihiin waxaad la moodaa hal kelima inay yihiinba lishidat litisaali baynahumaa kaanahumaa kalimatu waaxida hal ba moodaaba hal kelimo aada moodaa adayga ay isku xiran yihiin labadooda markaasuu yihi washadu ziyaadatiha kaanada siyaadadeeda shardigeedu amraani laba amar weeye axaduhumaa labadii amar midkood labadii amar midkood an takuuna kownu ahaanshadeeda weeye bilafdi lmaadi ay ahaato wathani amarkii labaadna an takuuna kownu ahaanshadeeda weeye bayna shay-ayni laba shay dhexdooda ay ahaato labada shay oo mutalaasimana islaasimahayaan labada shay oo layse aan ahaanin jaaran wa majruuran wadalika mithaalkii ka qawli ka wa hadalka tirahoo kale maa shay weyn kaana axsana mid wanaagsan ka dhigay zayda ah, shay weyn aa mid wanaagsan ka dhigay asluhu qowlkan asalkiisa maa kaana axsana zaydan asluhu aslu lqowli qowlkan asalkiisu wuxuu ahaa maa shay weyn aa axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan saasuu ahaa asalku faziidad kaana lagu siyaadiyey bayna maa iyo wa ficli tacajubi walaa nacni ulama jeedno biziyaadatihaa kaanada siyaadadeeda annahaa kaanadu lam tadulla ma tusin calaa macnan macno albatatagonaan war saas ulama jeedno yaan la moodin waa siyaado macno male yaan la moodin macno waa ku timaadaa bal daalatun cala almaadi maca takiidi oo mu-akidatun labadaasay mid noqotaa markay siyaado tahay bal daalatun cala almaadi watawkiid laba isku dareeba hadalku inuu maadi yahay waa tustaa tawkiidna waa tustaa ama maadi tusi mayde tawkiid kaliyahay tuse labadaasay mid ku timaada markay ziyaadada tahay macna waa leer hmm, hamoodin aysan macna weyna ahayn bal ah, fa hiya daalatun cala almaadi maca atakiidi o mu-akidatun faqad ah, saasaad leedahay hamoodin aysan macna tuse macna waa tuse ah, bal hiya daalatun cala almaadi maca takiidi maadi iyo takiiday isku dareen o muakidatun faqad haddii kale mu-akido kaliyahay noqeen macna waa tuse ee waxa weeyaan musnadaysan ahaynoo musnad ilaahiyaysan lahayn walaa nacni ulama jeedno biziyaadatihaa kaanada siyaadadeeda annahaa kaanadu lam tadullama tusin calaa macnan albata tagoonaa bal annahaa kaanadu lam yu'ta loolama imaan bihaa kaanada lilisnaadi tiirin ayada inay musnad noqoto loolama imaan waxadfi nuuni mudaaricihaa wataqtasu kaana kaana waa khaas noqotaa bijawaasi xadfi nuuni mudaaricihaa kaanada mudaariceeda nuunkiisa nuunka xadafkiisa xadafkaas banaanaashadiisay laqaas noqotaa waa meeqa mudaaf bijawaasi xadfi nuuni mudaaricihaa ka shamia kaanada mudaariceeda nuunkiisa xadafkiisa hadafkaas banaanaashadiisay la qaas noqotaa ila mudaaf kalan keennay bijawaasi aan idhiyo halkaana khawaastii weli kaana lagu jira waxyaalahay la gaar noqon jirtay waxaa ka mid ah mudaariceeda nuunkiisa nuunkaas xadafkiisa inay la gaarto lix shardi yuna leeyaho shan shardi shiiku kuu sheegayo lix shardi uu leeyahay nuunkaas marka la xadfi karo nuuntu waajib maaha in la xadfaa waa jaa-is wa taktasu kaana waa khaas noqotaa bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa kaanada mudaariceeda nuunkiisa nuunkaas xadafkiisa xadafkaas banaanaashadiisay la kaas noqotaa mudaaricii almajzuumi horta la jasmiyey mudaaric waa shardi ee maadi iyo amar nuun lagama xadfi karo waa ko shardi kale waxaa majzuum inuu yahay ee hadduu marfuucu yahay man takunu lahu caaqibatu daari man takunu lahu caaqibatu daari lama xadfi karo man takunu nuunta lama xadfi karo xaalatu rafci jooga xaalatu nasmana waa la mid takuna lakuma alkibriya watakuna lakuma alkibriya u ahaa ma la xadfi karo xaalatu rafco iyo xaalatu nasb ee marka la xadfi karo waa xaalatu ljasma bes waa shardigii labaad bisukuunina lagu jasmiyey shardigaasuu ka tegey ha calaamatu jasmuhu waa inuu sukun yahay ee xadfu nuun hadduu yahay ma banaana nuunta in la xadfaa ha xadfu nuun haddii lagu jasmiyo oo afcaal kamsu noqdo nuunta mudaaricu baaqiy nuuntan baaqiya noqonay oo kaanada nuunta kaanadu baaqiyay noqonay nuunta afcaal kamsadana waa la xadfa lam yakunuu alaleey ma banaana markaas nuunta in la xadfa kaana lam yakunuu alaleey tii afcaal kamsaa la xadfa tanna baaqiya noqonay marka sukuun waa in lagu jasmiyaa waa saddex shardi waslan mawsuulan xaal uu yahay mudaaricu mid la wasliyey hadalka ka dambeeya waa in lagu xidhaa ee haddii la waqfiyo lagu joogsado ma banaana in la xadfaa lam yaku ma dhihi karti adoo ku joogsana lam yakun waa inaad tidhahdo ilaa xaraf reeban in lagu joogsadaa la rabaa marka haddiiba lagu joogsado ma la xadfi karo ee marka la xadfi karaaba markay mawsuulato hadalka ka dambeeya lagu qabto markaas weeye walam aku baqiyan waa markaas shardiga shanaad in lam yalqahaa nuunta hadduusan la kulmin saakinun mid reeban waa inaan xaraf reebano nuunta ka dambayn ee xaraf reebano hadduu ka dameeyo lama xadfi karo maxaa xaraf reebano hadduu ka dameeyo nuuntiina waa reeban tahay xarafka ka dameyna waa reeban yahay iltiqaab saakileyna dhacay nuunta la hoos dhigaa mar hadday xaraka heshaan xooga yeele maba la xadfi karo tabaray soo yeele waa soo noolaani mar hadday xaraka hesho ay le xadii xadfi waaba noola lama taaba karo lam yakuni ladiina kafaruu fiiri lam yakuni lam yakun ay ahayd nuuntu ila waa jasmisan waa mudaaric waa majzuum waa mawsuul intaba waayo shuruudi waa laga hela kale laakiin maxaa ka dambeeya saakina ka dambeeya oo laamta al a ah reeban irtiqaa markuu dhacay a qaacidadii la marsiiyey ida ltaqaa eh, saakinaani saxiixaani ah, kusira awalu ahaa ida ltaqaa saakinaani saxiixaani kusira awalu mar haddii laba saakin kulmaan oo waxa weya labaduba saxiix yihiin kusira alawalu qaacidadaasa lamasiina ma banaan in la xadfa mar hadday xarakee shaxooga yeelee walaa damiiru nasbin kordhig damiirkiisana waa inuusan la xadhiibsan damiiru nasbi hadduu la xadhiibsado ma la xadfi karo in yakunhu falan tusalada caleyhi aha eh, in yakunhu in yakun ibnu sayaad hadduu ahaado hu dajaal falan tusalada caleyhi adiga cumar lagugu salidi maaho haddee masiix dajaal magaciisaa dila ha qof walbaa dili ma waxaa iskale magaciisaa dilkiisa iskale ilahay ba uqadarayba ha cid kalema dili karto marka markaasoo kale ma xadfi karo in yakun hu haadaasoo damirna soo maaha in yakun hu waa qabarkii yakunta in yakun hu haadaas waa damir nasbi maxaa yal waa damiir fi maxali yal yaal ilaa waa qabarkii yakune waa qabarkii yakun damiru nasbo wey markaasoo kale lama xadfi karo soo socda wa noo imaana waaya damiru nasbahaasoo mutasil la xariira sharax taaqtaasoo kaana kaana waa kaas noqotaa biumuurin arrimay la qaas noqotaa minhaa arrimahaasu ka mid ahaaday majiiuhaa kaanadii imaatinkeeda zaa'idatan xaalo ay tahay mid ziyaada ay timaado ka xaalee mudaafulayga ila mudaafkiiya masderahe majiiuhaa haada eh. uh, ka xaale haadaasa kaana ahe ka xaale maxaa yeele masder weeyaan mudaafuley mudaafka mar hadduu mudaafku masder yaho waa isim camal fali kara mudaafu ilayga waxbaa laga xaaleeya markaas taasu kaana kaana waa qaas noqotaa biumuurin arrimay la qaas noqotaa minhaa arrimahaasuu kamid ahaaday majiiha kaana imaatinkeeda zaa'idatan xaalata mid ziyaada ay timaado waqad taqadama waana soo hormaray majiiuha zaa'idatan anagii soo miisaalinay bayna maa atacajubiya iyo wa ficli tacajubi wa minhaa arrimahay la qaas noqoto waxaa kamid a jawaasu xadfi aakirihaa aakirkeeda xadafkiisa banaanaashadiisa aakirku waa nuunka nuunta in la xadfaa banaan wa minhaa arrimaha la khaas noqoto waxaa ka mid a jawaasu xadfi aakiri aakirkeeda xadafkiisa banaanaanshadiisa wadalika jawaaskaasuna xaasilun wuxuu kusoo xasila bikhamsati shuruudin shan shardi bal sitatu waa lix ah, hal xad buu ka tegey waa lix shuruuddu hal shardiyuu ka tegey wahiya khamsadii waa isagu sheegay oo saa waa inay bisukuuni lagu jasmiya u ka tegey calaamatu jasmihu waa inay sukuunta ee calaamatu jasmihu hadduu xadfu nuun yahay ma lagu jasmi karo ah, ma lagu jasmi karo waxaan rabaa ma la xadfi karo ma la xadfi karo hadduu calaamatu jasmuhu uu yahay xadfu nuun ma la xadfi karo nuunta ma la xadfi karo wa hiya shuruudii an takuuna kaanadii waa inay ahaataa bilafdi lmudaaric ee lafdul amar iyo lafdhul maadi midna nuunta lagama xadfi karo hadday maadi tahay kaanadu iyo hadday mudaaric tahay nuunteeda lama xadfo waa inay mudaaric noqotaa ee maadi hadday tahay iyo amar hadday tahay aan la xadfi karin mudaaric waa marka la xadfi karo wa hiya shuruudi an takuna kaanadi waa inay ahaataa bilafdi mudaaric mudaaric lafdigiis waa inay ahaataa ee hadday lafdulmaadi noqoto amay lafdul amar noqoto ma banaana in la xadfaa nuunta wa an takuuna waa inay noqoto kaanadii majzuumatan mid la jasmiyey waa inay majzuuma tahay ee hadday marfuuca tahay man takunu lahu caaqibatu daari amay mansuubo tahay watakuuna lakuma alkibriyaau ma banaana in la xadfaa ah, labadaas xaalo ma banaana in la xadfaa inay majzuumo taha shardi ah wa an laa takuuna waynaysan ahayn mawquufan calayha mid lagu joogsaday mid lagu joogsaday waynaysan ahayn waynaysan ahayn ee ay mawsuulo tahay hadalka ka dambeeya waa in lala xidhiidhiyaa nuunta ee haddii lagu joogsado nuunta korkeeda wa an laa takuuna waa inaysan ahaanin nuuntii mawquufan calayha mid lagu dul joogsaday ah, nuunta u wa allaa takuuna nuunti waa inaysan ahaanin mawquufan calayha mid lagu joogsaday ee mawsuulo waa inay haddii lagu joogsado nuunto reebana lagula joogsaa ma la xadfi karo shardiga afraad walaa mutasilatan nuuntii mid la xiriirtana waa inaysan ahaan bidamiiri nasmin damiiru nasma waa inaysan la xiriirin in yakun hu mar haddii damiirkaasu la xiriirsaday nuunta lama xadfi karo walaa bisaakinin walaa mutasilatan mid la xiriirta waa inaysan ahaan bisaakinin xaraf reebana waa inuusan ka dambeyn haddii xaraf reebanu ka dambeeyo lama xadfi karo nuunta lam yakun ladiina lam yakun nuunta waxaa ka dambeeya aladiina laamta labada laamaad midda horeydoo oo saakinada wadalika xadafkii oo shuruuddii oofsaday ka qowli wa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilah wuxuu yidhi isagoo maryamo binti cimraan nooga warrama nabaciisa hooyadiis walxaal lam aku aanan ahaanin baqiya zaanigad ayadoo nin weligay itaaban ousan guur iyo si kale midna igu taaban zaanigad aanan ahayn see aniga ilm u dhalan oo wiil u dhalan ilahay awoodiis waxaa la celiyo male biduuni sabab ayuu wax samayn karaa isago iyadoo sababtii la yiqiin oo la arki jiray aysan jirin uu samayn kara wuxuu doono walxaa lam aku aanan ahaanin baqiir marka lam aku ja mudaaric waata majzuum waata sukuun calaa mujasmiin waayah damiiru nasba lama xiriiro mawquufun calayha ma ahan saakin kama dambeeyo lixdii shardiyaa la helay lam aku waa taas la xadfay nuunti aslu asalkiisu akuunu uu ahaa mudaarica mudaaric asalkiisii akuunu uu ahaa faxudifati damatu damadii waa la xadfay liljaazimi reebka midka wax reeba dartiis liljaazimi caamilka wax reebaayo wax jasmina oo ah lanta lantaas darteeda loo xadfay ko waana waajib xadafkaasu waalwaawu wawdiina waa la xadfay lisaakinayni liltiqaai saakinayni laba reebana kulmeen oo hadii nuuntii la reebo wawduna awalay reebaneen aku awali wawdu reebaneed nuuntiina waa la reebay iltiqaa saakinayna yimid qaacidaa ku dhacday ida altaqaa saakinaan axadumaa saxiixu walaakharu muctalun faxadfu xarfilcilati owlaa <laughs> waajibay baa noqotayba waa la xadfay markaasuu yidhi waa nuunu nuuntiina waa la xadfay litakfiifi iyada waa jais is waajib maaha a jaa-isa laisga xadfay takfiif lam aku dr wa haada alxadfu xadafkan oo nuunta la xadfay jaa waa iska banaan yahay wal xadfaani labada xadaf labada xadafoo alawalaani horeeyaan waajibaani waa laba waajib labada xadaf hore laba waajibay ahaayeen mar hadii lam ay timid ee dama ma joogi karto waa waajib in la xadfaa damada haddii nuuntu reeban tahay wawdiina reeban tahayna wawda la xadfaa waa waajib ilaa iltiqaasaakinayna ka dhex dhacay xaraf saxiixa iyo xarfu cille walaa yajuusu lxadfu xadafkii ma banaana fi naxwi lam yakun aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ma ahaanin oo min ahli lkitaabi wlmushrikiina ah munfakiina kuwa gaalnimadaas iska suulaya ma aha xataa taatiyahum lbayina ilaa xujacad u timaado lam yakuni fiiri ma banaanta in la xadfa maxaa yeelay waxaa ka daba maray xaraf reeban shuruuddii shanti kale waa la hayaa lakin xaraf reebana ka dambeeya marka ma banaana walaa yajuusu lxadfu ma banaana fii naxwi lam yakuni iiri lam yakuni ladiina kafaruu kuwii gaaloobay ma ahanin min ahlikitaab ah lijli itisaali saakini xaraf reeban la xiriirsashadiisa darteeduusan xadafku u banaanayn lijli itisaali saakin xaraf reeban la xiriirsashadiisa darteedaan xadafka u banaanayn bihaa nuunta uu la xiriirsaday fa hiya nuuntu maksuuratu waa mid la hoos dhigay iltiqaal saakiniina dhacay laba xarafoo saxiixa oo reebana kulmeen marka kii horaataa la kasriyey fa hiya nuuntii maksuuratun waa mid loo hoos dhigay liajlihi liajli saakin saakinka dartiisa loo hoos dhigay fa hiya nuuntu mutacaasiyatun waa mid caasinayda cala alxadf waa diidihi markaasoo kale ma yeelaayo ay leeda xadafka yeelimi adeecimi adeecimi waa ay caasine fa hiya nuuntii mutacaasiyatun waa mid diidiidayda cala alxadfi maxay u diideen liquwatiha liajli quwatiha xoogaad xoogeeda darteed bilxarakati ay ku xoogowday xarakada saaran oo kasrada ay xoog ku yeelato walaa yajuusu lxadfu xadaf ma banaana dhe haddee sooga qadaree walaa yajuusu ma banaana alxadfu xadaf fii naxwi in yakun gaalka la yihahda ninka la yihahda ibnu sayaad hu dajaal hadduu yahay dheh in yakun hadduu yahay hu huwa yakunta isimkeedi waxaad u celinaya ibnu sayaad ah, ayaad u celinaya huudana waxaad u celinaya dajaal in yakun ibnu sayaad hu dajaal hadduu yahay falan tusallada calayhi lagugu sallidi maaho adigu dili maydid dajaal oo nabi ciisaa dila wa ilaa yakunhu hadduusan ahaynna falaa khayra laka fii qatli dilkiisa khayrma kuma jiro ee iska daa iska daa dilkiisa khayr kuma jireen dilkiisa khayr kuma jireen marka haddeer yakun nuuntaan lama xadfi karo ilaa damiiru nas baa la xabisaday litisaali damiiri damiirka la xiriirsashadiisa darteed uusan xadafku u banaanayn litisaali waxaan ku tacalujirnay yajuusida aan soo qadarnay walaa yajuusu fii naxwi yajuusudaasaan ku tacalujirnay litisaali damiiri damiirka la xiriirsashadiisa darteed iisan u banaanayn damiirka almansuubi la nasbiy bihaa nuunta ula xiriirsaday waa damaa'iru damaairta taruddu ashyaa ashaaday usoo celidaa ilaa usuuliha usuusheeda damiir iska daa inuu asagu wax asal xadfee asalkuuba soo celiyaaba asalkuuba soo celiya damiirku laakiin asalka uu soo celiya waa asal mustacmala fiiri xaashiyada ilaa usuulihaa u soo celidaa ey usuulihaa almustacmalati usuusha ay damaairtu soo celidaa waa usuushii la isticmaali jiray awel ama kuwan la isticmaali jirin sooma celi karto wuxuu ku yidhi falaa yaridu bushi ku soo aroori maa anahum nuxaadu lam yaruduu sooma celin alyaa ya-dii laga xadfay fii naxwi yaduka wa damuka yadun ya-a ka xadfan yadyun ay ahayd asalkeedu ilaa saddex xaraf inuu noqda isimka mucrabkaa yadyun damyun fiiri tana ya-a ka xadfaneed damiira loo idaafeeyey yaduka fiiri damuka mana soo celin mana soo celin soo ma jeedi ma soo celin ma soo celin markii damiirkii u galay ya-dii maxduufadaad sooma celin liannahu asalkaasu aslun waa asal asalka qayr mustacmali aan la isticmaalin maba la isticmaalo kan la isticmaaluu soo celi karaa aakoon asalkeed wuxuu ahaa aakha won waa uu ahaa damiir haddaad akun gelido horu ka soo celina akuuka aada leeda akuuka aada leeda waa soo celi karaa laakin maxay awoodaan ma mar ha la isticmaalin ikhwa iyo jamca fiiri jamcina waa soo celina awooda laakiin asal aan lama isticmaalin damiir ma keeni karo mana soo celi karo saas walaa yajuusu lxadfu soo qadama yajuuse walaa yajuusu lxadfu xadaf ma banaana fi lmawquufi kii lagu joogsaday calyaha korkeeda muu lagu joogsaday ma banaana xadafkeed xadafkeed ma banaana walaa yajuusu lxadfu xadaf ma banaana fi lmawqif fi lmawquufi kii lagu joogsaday calyaha korkeeda nasa waxaa caddeeyey calaa dalika xukunkaas ibnu kharuuf ibnu kharuufa caddeeya uu yidhi nuunta haddii lagu joogsado xadafkeedu ma banaana uu yidhi ibnu kharuuf wa huwa naskaasuna xasanun waa mid wanaagsan aada u fiican yaha naskaasu naskaas waa war fiican maxaa yeelay anal ficla ficilka ficilka almawquufa caleyhi lagu joogsaday idaa dakalahu lxadfi xadaf hadduu galay xataa baqiya ilaa uu ku baaqi noqday calaa xarfin xaraf xarafka waaxidin keligiisa oo xarfayna ama laba xaraf wajabal waqfu waqf in lagu joogsadaa waajiba caleyhi ficilka korkiisa bihaai sakti aamuska hadiisa ficilka haddii inta tacliil la xadfo la xadfo xuruuftiisa ilaa hal xaraf ka soo haro hal xaraf uu ka soo haro ama laba xaraf ka soo harto lana rabo in lagu joogsado hal xaraf keligiisa laguma dhawaaqi karo saakin waxaan saakin ahaynna laguma joogsado laasim waxaa ah hee usagtaa la keena hee usagtadaasaa lagula joogsadaa ah, wacaa waa ya yaci waa weelaynaa ci weele ah, xifdi waayo ci caynkaasaa ka haray ficilkii o hadde laguma dhawaaqi isagoo sukunsan aduu ku dhawaaqo yaa ku dhawaaqi kara carabigu ma qabaa layihi sawaaxiligaa qabaa la yidhi xaraf reebano wax laga bilowdo dhawaaq ka bilowdo carabi ma qabo ha wax suuray kara ma aduu hadda ku dhawaaq cayn reeban keligiis wax kalena lagaama ogol inaad ka hormarin xaraka haddaan laga hormarin sukuun maba la arkaayo waa in xaraka ka horeyda lagu soo dhufto markaasaa sukuun la hela carabiga soo ma jeedid marka marki in lagu joogsado la rabo ha usagtaa la keenaa cih eh, aa laleeyahy cih eh, laba xaraf hadday hartana waa lamid le lam yaci oo mid ziyaadaya haddaad moogta lam yaci caynkaasa ficilka ka jooga laakin xaraf siyaadaha ah wataaho xarfu anida lam yaci alale saasaa waajib uu yidhi ibnu hishaam ibnu hishaama warkaas wata jumhuurtu saas ma qabaan jumhuurtu waxay qabaan marka waajibka ay tahay ha usagta in la keena waa marka hal xaraf helo hal xaraf markuu haro wey laakiin haddii laba xara ficilka ka harto oo weliba misyadaha ha ahdo rabo waajib maaha markaas waa jawaas haddaad keenayn waad keeni karta taratan iska dayne ah. waajib maahanay qabaan jumhuurta laakin ibnu hishaam wuxuu ku le waa waajib lianna alficla ficilka ficilka almawquufa caley lagu joogsado idaa dakalahu lxadfu hadduu galo xataa baqiya ilaa uu ka haro calaa xarf xataa baqiya ilaa uu ku baaqi noqdo huwa ficilkii calaa xarfin xaraf korkiisa xarafka waaxidin keligiisa ow xarfayn ama laba xaraf wajaba waxaa waajiba ah, alwaqfu in lagu joogsado caleyhi ficilka korkiisa bihaa isagti maxamed muxidiin fiiri maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi asaxiixu qowlka saxiixa ana wujuuba ijtilaabi haisakti haisagti soo jiidashadeeda waajibidiisa inamaa wax kalimaan huwa wujuubkaasu fii maa ficil ayuu ahaaday baqiya ku baaqi noqday calaa xarfin waaxidin wa amaa maa ficilkii baqiya ku baaqi noqday calaa xarfayni laba xaraf falaa yajibu ma waajibo ijtiraabu haa isagti ha usagta in la soo jiito cinda alwaqfi caleyhi marka lagu joogsana agteeda waqad shanaca almu'alifu mu'alifkan oo ibnu hishaama asagaaba ku ceebeeyey nafsuhu nafsadiisu fi kitaabihi kitaabkiisa faa'iidada badan leed awdaxulmasaalig ee erfiyada uu ku sharxo calaa bni maalikin ina maaligu ku ceebey uu yidhi in maali bal waxuu ku hadlay fiiriy ha wuxuu ku leeyahy laba xaraf markay ka harto ficilka ha ha usagtaa waajiba in la keeno ceeb weeyuu taas saxna maaha isagaaba ku eebay hadda ko mhm. bacda naqli markuu soo raray ka gadaal canhu ila maalig uu ka soo raray mila hadi maqaalati kelimadan oo kale oo ah haddii hal xaraf ficilku ku haro ama laba xaraf uu ku haro waajib waxaa absabka ah in lagula joogsado inuu maaligaah yidhi oo kitaabadiisa mid kamida ku yidhi markaasuu inta ka soo raru ku ceebey u yidhi bal fiiri hal mida waayo markay waajibka tan kada inuu ku dara ma ahayn imaamku oo uu ku ceebey marka waa sidaas mhm. wadalika mithaalki ka qawlika ficil hal xaraf ku haray oo lagu joogsanaa wadalika mithaalki ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tirahdo cih walam yacih ah. marka ficilkii hal xaraf ku hara ama labo maadaama ay waajib tahay ha u in lagula joogsado ficilkan mudaaric ahee majzuumkaa oo kaana ah haddii lagu joogsanaayo asaga mogta nunta hadii la hal laba xarafaa ka hare lam yakun lam yaku uu noqona yaday kaafta hare soo ma maadaama ay laasimtahay hadii lagu joogsaa xaraf in la keeno nuuntiisi in loo daayaa ka fiican xaraf cusuban joogi jirin in duurka laga raadiyo ha maadaama xaraf laga maarmi waayey oo markii lagu joogsa in xaraf lagula joogsadoo la keeno ay tahay kale xarafkii horeo awal meesha joogay in loo baaqi yeelo aa ka fiican xaraf kaloo meeshaba ku jirin in duurka laga raadiyo maadaama xaraf lama hore la yahay oon xaraf laga maarmin maroodba fiir intaasu raba inuu ku yihahdo wuxuu ku yidhi falam yaku falam yaku waa mubtade kaa-inun bimansilati lam yaci lam yaci booskeedu ku sugnaaday lam yaci uu lamidi oo macnaha waa mudaaric laba xaraf ka hartay oo midzaa'id yahay weliba falwaqfu joogsi calayhi lam yakun lagu joogsado biicaadati alxarfi xarafkii la soo celintiisana lagula joogsado alladii xarafkii kaana huwa xarafku fiihi yakun ku sugnaayo nuunta ahaa ayaa owlaa xaqnimo badan ha mar haddii lagu joogsanaa xarafkii awal ku jiri jiray in la soo celiyo lagula joogsado a xaqnimo badan falwaqfu joogsi calayhi lam yakun lagu joogsado biicaadati alxarfi xarafkii la soo celintiisana lagula joogsado alladii xarafkii kaana huwa xarafku fiihi yakun ku sugnaa jiray aa-owlaa xaqnimo badan wuxuu ka xaqnimo badan yahay min ijtiraabi xarfin xaraf la soo jiidashadiisa xarafkoo lam yakun awal aan sugnayn xaraf aan meeshaba ku jirin oo haa-u sagta ah in la soo jiito kii awal jooga in la baaqi yeelaa ka fiican walaa yuqaalu la dhihi maa yalzamu waxa waajiba nusqooyinka gabalaa yalzamdu ka luntayba walaa yuqaalu la dhihi maa yalzamu waxaa laasim ah mithluhu isticmaalkan oo kale fii lam yacib la dhihima ee hadday yaciba marka lagu joogsanaa haa u sagtada xaal loo keenaa xarafki awel joogi jiroo ya-da ahaa yaci maa la soo celiyo ha ilaa isagaa joogi jiro xaqnimo badani saas lama dhihi karo maxaa yeelay ya lam yaci ya-da xaal loo xadfay liljasmi ha lamtaana loo xadfay xadf xarf cilla wey Ah, jaasimkaasaa loo xadfay dartii soo maaha haddii la soo celiyo jaasimka macno beela aw jaasimka calaamadiisa ah, jaasimka macno beela laakiin lam yakun lamtaan ayada nuunta darteed looma xadfina mogta lamtu hay keentay waxay keentay sukuunu reebay keentay iyadu ma keenin nuunta in la xadfi marka labadooda farqiga udhexeeya walaa yuqaalu la dhihi maa yalzamu waa laazima mithlu isticmaal kaas oo kale fii lam yaci uu ku laazima la dhihi maxaa yeele lianna icaadatalya ya-da la soo celinteeda tu-adii waxay gaarsiinaysa soo celintaasu ilaa ilqaa'i ljaasimi jaasimka in la macno lam yaci haddaad tidhaahdo hadda lamtaxay macnahu samay ilaa lamtu ficil muctalaaqila markay gasho calaamatu jasmi wuxuu noqon jiray xadfu xarfi cil marka lamti in in la ilqiya ka imaana wadaalika kaasuna multamisu waa mid ku dheehan bikhilaafi lam yakun fain aljaazima caamilka wax jasmiyey iqtadaa wuxuu keenay lamta weeye xadfa damati damada la xadfideeda laa xadfa nuuni nuunta la xadfa ma keenin kamaa bayana saan soo cadaynay waxadfihaa wataktasu kaana kaana waa khaas noqone wataktasu kaana kaana waa khaas noqone bijawaasi xadfihaa kaanada xadafkeeda banaanaashadiisa ay la khaas noqoneen waxdahaa munfaridatan xaalo ay keligeed tahay la xadfo mucawadan xaa laga soo bedel qaadana la xadfo canhaa kaanada maa ma laga soo bedel qaadana fii mithli amaa anta adiga daa nafarin tol mid u saaxiiba inaad tahay maharkeedana lagu xadfo waa xadfiha wa taktasu kaana kaana waa khaas noqone bijawaasi xadfihaa kaanada xadafkeeda inuu banaanaaday la khaas noqone waxdaha ey munfaridatan keligeed xaalay tahay in la xadfo waxda halkaad ka xaalayday xadfihaa haadaas ka xade mudaaf ilayhiga ilaa mudaafku yaa masderhe mudaafki master waa laga xaaleeya marka mudaaf ilayhiga markaas oo kale wa wataqtasu kaana kaana waa khaas noqoneen bijawaasi xadfiha xadafkeeda banaanaashadiisay la khaas noqoneen waxdaha munfaridatan keligeed xaalo ay tahayna la xadfo mucawadan xaal laga soo ciwad qaadana la xadfo canhaa kaanada ma a laga soo ciwad qaadana xaala mutaraadifa la ka xaalayn ayadana xadfi ha haadan ka isku meelan ka xaalayn laba xaalo ama saddex xaalo isdaba socoto isku meel laga xaalayna waxaa xaala mutaraadifa <laughs> weliba xaalada dambena xaala sababiya la yidhahda mucawadan xaala sababiya nacti sababiya ha tiqiin soo ma xaala ku dar ha nacti sababiya nacti sababiya wuxuu ah moogtahay nactiga oo marfuuc ka dhigta isim daahir ama damiir baarisa oo damiirka uu ra marfuuciisa uusan u laabayn mawsuufki mancuudki nacti sababiya saas u ah nacti sababiya wuxuu ahaa waa nactiga marfuuciisu uusan mawsuufka u laabayn uusan mancuudka u laabayn isim daahir oo kaleu rafcisana tana fiir hadda xaaladan isim daahiray rafcisato mucawadan so isim mafcuul maahan maadaasay rafcisato oo naabi faacil ka dhigato marka xaala sabiye aha waa taa taasoo kaana kaana waa khaas noqonay bixadfiha bijawaasi xadfiha kaanada xadafkeeda banaanaanshadiisa la khaas noqonay waxdaa keligeed xaalo ay tahay ina la xadfo mucawadan xaa laga soo bedel qaadana lala xadfo canhaa kaanada xaggeeda ma fii mili amaa anta daa nafarin tol miduu saaxiiba inaad tahay darteed maselkeedana lagu xadfo wa soo qadaro haddana wa taktasibu kaana kaana waa khaas noqone bijawaasi xadfihaa xadafkeeda banaanaanshadiisa la khaas noqone macasmiha isimkeeda la jirkeeda xaal ay tahayna la xadfo wa taktasu kaana wawda qaadee taktasu geli wa takhtasu kaana kaana waa khaas noqone bijawaasi xadfihaa xadafkeeda banaanashadiisa ay la khaas noqoneen macasmiha marka hore keligeeda aheed inta keligeed la xadfo a isimkii iyo qabarkii la baaq yeelay isimkii iyo qabarkii aa la baaq yeela haddeer waxa weya kaanadiya la xadfa isimkana lagu daraa weliba qabarka kaliyaha baaqi nooda waa macno kale oy khaas la tahay macasmiha isimkeedana jirkeeda xaalatan la xadfo fii mithli in khayran in kaana in kaana camaluhum khayran camalkoodu hadduu khayr yahay fa khayrun fajazaahum abaalmarintooduna khayrun waa khayr mafarkeedana lagu xadfo waltamis raabi walow khaataman walow kaana aladii taltamisu midkaad raayadeedaaba haba ahaado khaataman faraati faraati oo min xadiidin bir ah mafelkeeda lagu xadfo hadda fiiri in khayran khayrantan waa khabaru kaana waxaa maxduufa kaanadii ismkeedii kaana ismkeedii la xadfa khabarkaa la reebay in kaana camaluhum dadka camalkoodu khayran khayr hadduu yahay fa khayrun fa jazaa-uhum abaalmarintoodu khayrun ay noqe ogow ah. marka in khayran in kaana camaluhum kaana iyo camalu labadaasaa la xadfo kaana iyo ismkeedii waa xadfu kaana bacda in ashardiyati ahaa mhm. fashaaicun waxa wey mudaridun ahahe xadfu kaana macasmihaa bacda in ashardiyati o bacda low ashardiyati kaasoo kale waxa la shaacicun mutaridun aad u fara badan yah waana qiyaas xadfu kaana maca smihaa bacda in ashardiyati o low ashardiyati shaacicun mutaridun aha waa faafay weli waana qiyaas maahan shaad iska faafay shaad iska faafay maaha in khayran in kaana camaluhum dadka camalkoodu khayran hadduu ahaado fa khayrun fa jazaahum abaalmarintoodu khayrun waa khayr waltamis raadi walow khaatama fiiri khaataman waa khabaru kaana kaanada iyo ismkeedi iyo laxadfay khabarkiyaa la reebay walow kaana haba ahaado aladi kaana iyo aladi iyo xadfan walow kaana haba ahaado aladi shayga taltamisu aad raadayda khaataman faraati oo min xadiidin bi haba ahaado fa khayrun maxaa ku sugan waxaa ku sugan waxaa ku sugan waa fakhayrunma mubtadihii ala idmaaray oo la xadfay waxaa ku sugan xadfu lmubtada'i bacda faail jaza wadalika shaaicun mutaridun ah asna xadfu lmubtada'i bacda faail jaza xadfu lmubtada'i bacda faail in mubtada la xadfo bacda faail jaza shaa'icun mutaridun aha waa faafay waana weliba qiyaas wey xadfu lmubtadai bacda fail jaza wadalika shaaicun mudaridun aha sharax min khasaa'isi kaana kaana waxyaalahay la gaantay waxaa ka mida jawaasu xadfihaa xadafkeeda banaanaashadiisa min khasaa'isi kaana kaana waxyaalahay la gaantay waxaa ka mida jawaasu xadfihaa xadafkeeda banaanaashadiisa walahaa kaana waxaa usugnaaday fii dalika xadafkaas xaalataana laba xaalo laba meelooday qiyaasta in la xadfo laba xaalay leedahayna marka la xadfa laba xaalay leedahay mar keligeeda la xadfa isimka khabarkaa la reeba marna ayada isimka laisla xadfa khabarka kaliya la reeba waa labada xaal waa saas walahaa kaana waxaa u sugnaaday fii daalika xadafkaas xaalataana laba xaalo fa taaratan mar tuxdafu waa la xadfaa hiya kaanadii waxdaha munfaridatan keligeed xaalo ay taha la xadfaa wa yabqa ismu isimkiina waa hara walkhabaru khabarkiina waa hara labadaba baaqiya noqonayo taas waa hal xaalo wayucawadu mar haddii ayadii keligeed la xadfay wayucawadu waxaa laga soo bedel qaadana canhaa kaana xaggeeda maa lafdigaas ma aha laga soo ciwad qaadana ma a laga soo ciwad qaadana ha likarati mushaabahatiha biukhtiha maadi waxay aad ugu eg tahay aad waxay ugu eg tahay kaana walaasheed oo kaana walaasheed yaa waay waa leysa ha leysa aad ugu eg tahay likarati mushaabahatiha biukhtiha likarati mushaabahatiha u ekaanshadeeda aad u batay biyuktiha ay waagtoolaysa ah marka xarafka lagama soo ciwad qaadana kaasaa laga soo ciwad qaata taasaa hmm. laga soo ciwad qaata wa yucawadu waxaa laga soo ciwad qaadana canhaa kaanada ma ma a laga soo ciwad qaadana likahrati mushaabahatiha biuktiha wa taaratan marna tuxdafu waa la xadfaa hiya kaanadii maca smihaa isimkeeda la jirkiisa xaalay ahaatay wa yabqa alkhabaru khabarkiina waa baaqi noqonaa walaa yucawadu canhaa xaggeeda waxba laga soo ciwad qaadan maa walaa yucawadu laga soo ciwad qaadan maa canhaa kaanada xaggeeda shay un shayna mar haddii isimku raaco waxba laga soo ciwad qaadan maa waxba ciwad qaadan maa mid ka horeeya falowkan horeeya waa maxay xaal xaal ka horeeya waxa weeyaan xadfuhaa waxdaha ah. keligeed in la xadfo ah. oo isimkii iyo qabarkiina ay baaqi noqdaan maana laga soo ciwad qaato waa xaalka horeeya falawalu xaalka horeeya ka inun bacda an an ka gadaal u ahaaday anti almasteriyati masterka loo nisbeeyey masteriya ka gadaal wey marka keligeed inta la xadfo maa laga soo ciwad qaato markaas waa bacda an almasteriya halkaasaa laga raadiya falawalu xaal ka horeeya bacda an an ka gadaalu ahaaday anti almaseriyati maserka loo nisbeeyey fii kulli mawdicin mawdic dhammaantiis xaalay ahaatay mawdicaasoo uriida la doonay fiihi mawdica dhexdiisa tacliilu ficlin ficil in la cileeyo bificlin ficil kalena lagu cileeyo mawdic kasta oo la doonayo ficil ficil in lagu cileeyo ficilkan waxaa loo sameeya laleey ficilkaas dartiis ficilaa la cilayna macluul ah ficil kala ciladii laga dhiga ficilkan waxaa loo sameeyey ficilkaas dartiis a laleey mar haddaad aragto mawdicaas an ka gadaal ha an ka gadaal ayaa la xadfaa kaanada wadalika mithaalkiina ka qowlihim waa carabta hadalkooda yidhaahdeen amaa anta adiga mundaliqan mid tegaya inaad tahay darteed aan indalaqtu anigu u tegay ha amaa anta adiga mundaliqan mid tegaya inaad tahay darteed aan indalaqtu u tegay hadda fiiriya isagaa ku ku tacliilina wuxuu ku yidhi asluhu qowlkan asalkiisa asluhu qawlihim uceli asluhu qowlkan asalkiisu wuxuu ahaa indalaqtu waa tegey soo indilaaqu ficil maaha ficilka kanaa macluul ah indalaqtudaasa macluul ah kan asagaa la rabaa in la cileeyo ciladii maxay noqotay lian kunta adigu inaad ahaatay mundariqa mid tegaad ah, inaad tegayda kaasa cila cilada iyo macluulkana maxaa la rabaa in macluulku horeeyo xukunkaa la sheegaa ciladiisaa laga dabamariya marka hadda sax sidaana asal aheed indalaqtu anigu waa tegey waa macluul marka markaxaad u tagtay wey e, waa la cilayna ciladi waa tanaa lian kunta adugu inaad ahaatay darteed mundaliqa mid tegaayo faqudimat ilaamu ha lian kunta laamtaas ku jirta wey faqudimat laamu laamtii oo cilada aheedaa la hormariyey iyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey cala alficli ficilkii oo indalaqtu ahaya laga hormariyey oo cilatun taqadamad calaa macluuliha laga dhigay cilatun taqadamad calaa macluuliha cilo macluulkiiba kasoo hormartay aa laga dhigay cillo macluulkii kasoo hormartay aa laga dhigay aa laga dhigay cillo macluulkii kasoo hormartay aa laga dhigay maxaa loo hormariyey lilihtimaami bihi taqdiimkaas murgid laga murgaayo muhiimad la siina naxweeleydaa saas yidhaahdaan o liqasdi likhtisaasi gaariyeelid uqasideed bayaaniintaa saas yidhahdaan waa isku macna ee qolana ihtimaamay u taqaan qolana ikhtisaas qolada balaaqada waxay bayaaniyiinta ikhtisaasay yidhahdaan qolada naxwalayduna ihtimaam ay yidhahdaan ah. hadda waxaa la hormari waxa weyaan taqdiimu maa xaqu taakhiir yufiidu lxasra soo ma ah. macluulka iyo cilada waxaa in la hormariyo ay ahayd macluulka ciladay ahayd in la dabamariyo hadda ciladiiya la hormariyo shay gadaal lahaaye hore lasoo mariyey xasri iyo taksiis uu faaideyna fasaara wuxuu noqday kalaamkii lian kunta fiiri ciladii horayda lian kunta inaad ahaatay darteed mun mid tega aan in dalabtuu tegay uma xudifa aljaaru xarfu jarkiia lextoo laamta ahaa ikhtisaaran soo gaabin hadalka la soo gaabina ah, ee wax waajibiyey male kamaa yuxdafu sida xarfu jarka loo xadfo qiyaasan maqiisan xaal yahay mid la qiyaasto min an ha sideedaba xarfu jar laba goora la xadfaa nasculqaafidna laba gooru qiyaasiya xarfu jer laba goora la xadfaa waa labadee an iyo anna labadaas waa mar hadii la xadfay maxaa lagu nasbinaa shayga madkuurka nasculkhaafid aha nasculkhaafid labadaas goor uu yahay qiyaas nasculkhaafid xarfu jerkiyaa laga siibay soo maha nasculkhaafid xarafkii hoos dhiga ayaa meesha laga siibay soo ma nasculkhaafid qiyaas labadaasaa ka jirta xarfu jer qiyaas loo xadfo labadan waa nasculkhaafid ila xarfu jer ala xadfo isku ah. waay wadalika tusaalihii xarfujar qiyaas loo xadfay ka qowli waa ilahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa wuxuu ihi falaa junaxa wax dembiya calayhi cala alxaajiyi qofka xaajiga korkiisa ma ahaanin an yatawafa inuu dawaafo bihimaa safa iyo marwa an yatawafa fi an yatawafa aha an yatawafa antaasaa laga xadfay markaasaa nasxulkhaafid lagu nasbiy ey fi an yatawafa inuu dawaafo bihimaa safa iyo marwa uma xudifat kadib waxaa la xadfay kaana isagoo ah isagoo ah an kunta mundariqan akaanadii ah, haddana la xadfay ikhtisaaran soo gaabin ayadda noqosheeda haddii qaacidadiia ku quntay wa waxaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa qaacida ku dhacday marka ah, fa ina xaamila damiiri waxaamilu damiiri dhe waxaamilu damiiri mahma xudifa damiirka midka xambaarsan mar kastoo la xadfo waxaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu damiirka soocmidiisa ladayhim ladan nuxaad ulifa waa laga ogyahay waa shay laiska yaqaana marka ah, shaygii damiirka xambaarsanaa haddii isaga la xadfo damiirku raaci maayo waa ka hara ah, damiirku waa ka hara saas darteed hadda maxaan soo ogaanay firi zaydun fi daari oo kalea lagu yidhi ama waxaa lagu yidhi alladii ninkii fi daari daarta dhexdeeda ku sugnaaday a wasiladeeda fi daari maxay ku tacaluqay ficil mase isim ficil ficilkii waa maxduuf waajib wala jawaaz waajib aw damiirkiisii fi daari kusoo haray raaci maa maxaa yeelay waxaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhi udifa aha markii la xadfo raaci uma waa ka hara meeshuu soo dhex gela halkaanu ku dhex gambayn marka kaanadii markii la xadfay kunta soo ma ahayn kaanadii hadii la waa ka damiirki waa ka haray damiirkii waa uu ka haray fanfasala damiiru damiirkiia socmay marka waxaamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulufa aha fasaara wuxuu noqday an anta mundaliqan intaasuu noqday antii oo masteriyada aheed iyo ism isimkii kaana oo damiirka ahaa labadiiya isku soo banaanaadeen an anta mundaliqan saasuu soo baxay uma ziida ma alla siyaadi ciwadan mucawadan mid lasoo bedel qaatay xaaluya maa laga soo ciwad qaatay kaanadii la xadfay fa saarad waxay noqotay an ma anta mundaliqa an oo masteriyadii ma oo mucawadadii ah anta oo isimkii kaana ah an ma anta mundaliqan saasuu noqday uma udqinat waxaa la dhex geliyey annuunu nuuntii fil miimi miimkii maada miimkeeda la dhex geliyey ha litaqaarubi makrajeyhima leedooda makraja isku dhow ha litaqaarubi makrajayhima labadooda makraj isku dhawaan ay isku dhow yihiin darteed markaasaa la isdhexgeliyey haye isku idqaa marka am fasaara wuxuu noqday am ma anta wax dhib laga soo maray de ha an maa anta iska leed adiga waxa laga soo maray fiiri an ma anta uu noqday mundaliq ama anta mundaliqan indalaqtu saasuu noqday wa calaa haadaa kan korkiisuu ku qawl qowl cabaas ibni mirdas cabaas cabaaskaasoo ibni mirdaasi ina mirdaas ah waa saxaabi laakin hoos kaale huwa saxaabiyu jaliilu aslama qabla fatxi makata biyasiirin xaashiyada sajaaci a wuxuu yihi abaa khuraasha yaa abaa khuraasha abaa khuraasho amaa anta adiga daa nafarin tol iyo qabiil midu saaxiiba inaad tahay darteed miyaa tafkaru calaya iigu faane falaa tafkar calaya ha ii faane fa ina qowmi amba tolkay lam takulhu ma aysan cunin adabucu abaartu dabcu hadda waraabe loolama jeeda abaara loola jeeda sanad oo abaar loola jeeda ha asalka dabcu waxaa la ihahdaa dhurwaaga ama waraaba dhurwaaga ama waraabaha waxaa la ihahdaa adabucu maanta laakin sanad abaaraha loola jeeda abaa khuraashata yaa abaa khuraasha abaa khuraasho ama anta adiga daa nafarin tol iyo qabiil mid u saaxiibeed inaad tahay darteed miyaa tafkaru calaya igu faani falaa tafqan calaya haba iifaanin fa ina qawmii amba tolkay lam ta'kulhu ma aysan cunin adabucu abaartu amba waa dhooban yihin ula tolkay ha ee abaaru ma layn uu leey marka waxa shaaiku ama antadaas wey lian kunta daa nafari mu aha asal lian kunta daa nafari aslu asalkiisu waa kanaa lian kunta daa nafarin u ahaa fa cumila waxaa lagu sameeyey fiihi asalkaas maladkii dakarna soo sheegay wixii shaqa adoogeeda laga qabto waxa shaqo ogeed a laga qabto wathani xaalka labeeya oo marka kaanada la xadfa wathani xaalka labeeya kaa-inu wuxuu ahaaday bacda in in ka gadaan iyo walow fiiri in iyo lo waxaa la yidhahdaa likulli adawaatin itafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um wa umu haadalbaabi kaana falaabuda lahaa min khasaisin aha khasaiseedu anaga tiraynu soo maha waxay qiyaas tahay marka in la xadfo waxaa kamid a ah, meel waa soo sheegnay waa marka keligeed la xadfa marka oo waxa weeyaan ayada isimka la xadfaana laba meelood ay qiyaasta waa bacda in iyo low ashariyatayn waa kanaa maxaa loo doortay labadan labadooduna um ayay u yihiin adawaad kale inta waxay um u tahay adawaatu shardi oo laba ficil jasmida khasaaisteyda waxaa kamid a ah inaad aniga khasaa'isteyda kaana iyo isimkeeda gadaalkayga la xadfa khasaaisteyda kamid lowduna adawaatu shardi kayru jaasimahay um ut oy asal uta ayadana waxay leeda khasaaisaan laaya ila waa umkiya khasaa'isteeda waxaa ka ah kaana iyo isimkeeda gadaalkayga la xaja marka labadoodana khasaasi khasaa'isay arrintan u wa thani xaalka labeeyaa kaa-inu bacda in wa low in iyo low gadaalkeedu ku sugnaaday inta iyo lowda ashardiyatayni ee labada shardi ah mihaalu daalika xadafkaas mihaalkiisii bacda in in ka gadaal xaalo xadafkii ahaaday qowluhum waa carabta hadalkoodii ay yidhaahdeen almar-u qofka maqtuulun waa mid la dilaayo bimaa shaygiyaa lagu dilaa qatala shaygu qatala qofku uu ku dilay bihi shayga in sayfan in kaana hadduu ahaado meladii kii qatala bihi uu wax ku dilay sayfan faladii shayga yuqtalu bihi lagu dilaa sayfun waa seef wain khanjaran khinjarana waa la dhihi karaa waa luqo laakin khanjarana fiican hoosu in kaga sheega meelahaas khanjaran bifatxi lkhaai lmucjamati waljiimi labada saasaa fiican wa kasruhaa luqatun ku yii in la hoos dhigo khinjar la yidhaha waa luqo iyaduna waa jirtaa ee qalad maaha haye wain khinjiran wain kaana aladii qatala bihi shayga uu ku dilay hadduu yahay khanjaran toorey ama bilaawe hadduu yahayna faladii shayga yuqtalu bihi lagu dilaa khanjarun waa bilaawe ah. almar-u dadk almar-u qofka ay yidhaahdeen maqtuulun waxaa lagu dilaa bimaa shaygii qatala qofku ku dilay bihi shayga qofku wuxuu wax ku dila lagu dila waa sharciyadba ah, qofku wax wax ku dilay aa lagu dila laakiin waxaa shardiga shaygaasu asal wax banaan in shay xaaraana wax ku dilo lagu dili ee seefaa lagu dila ha mooryaana gabar kufsaday saasay ku dhiman kufsigii lagu dili ma ee waa seefa madaxa looga jara liwaadu ku dili oo wiilu kufsaday mooryaan liwaadkii lagu dili maahaen seefaa lagu dila sixiruu ku dilay la sixri maahe seefaa lagu dila waa gubay la gubi maahe seefaa lagu dila laakiin inta kale wuxuu ku dilay lagu dila inta kale qoluu ku xiray cuntada u diiday qolal ku xidha cuntada loo diiday si kale ma bana suna waa lacabsiina hadduu sun cabsiiyo waa lacabsiina sunta hadida ma suntu dembiga in la cabsiya isaga wa ku dilay ha wadaa ku dambaaba waa laga dherjina hadduu biyo ku dhex rido biyo lagu dhex rida waa lagu hafina sidii uu dilay nabiga sala allahu alay slam yahuuda loo keenay gabadh isagoo waxa weeya ka furanaya katiinad laba dhagax iskugu dhigay madaxeeda laba dhagax nabiga iskugu dhigay ha laba dhagax uu iskugu dhigay sidii u dilayaa lagu dilay cadaaladaa la rabo cadaaladaa la rabo waayo wathani xaalka labeeya bacda in ayuu ahdayo walow ashariyatayni mihaalu dalika xadafkaas mihaalkiisii bacda in xaalu haday qowluhum wa carabta hadalkooda ama muslimiinta hadalkooda iska dhe arab xabaa celin keligeed keligeed muslim almar-o qofka maqtuulun waa mid la dila ayay yidhaahdeen bimaa kiya lagu dilaa qatala uu qofku ku dilay bihi maaga in sayfa fiir haddee in shardiya bacdigeed sayfan qadarkii kaanaa la reebay maxaa la xadfay is kaanada iyo isimkii waxaad tidhahdaa in kaana hadduu yahay maladii kii qatala bihi uu ku dilay intaasa maxduufa kaana iyo maadu waa maxduuf maadu hadda waa mawsuula sinadiisiina lagama maarmo marka waxay leedahay in kaana hadduu yahay maladii kii ku dilay sayfan fa sayfun faladii shayga yuqtalu bihi lagu dilaa sayfun waa waa xadfu kaana macasmiha bacda in ashardiyati wadalika shaa'icun mutaridun fasayfuna waa maxe waa xadfu mubtadai bacda faail jazai wadalika shaa'icun mutaridun isna aha waa in khinjiran khinjaran uu yihi khanjarana ka fiican soo maaha waa in khanjaran toorey ama bilaawe waa midda halkaas ragga ku xirtaan khanjar wa in khanjaran waa in kaana aladii qatala bihi shayga uu ku dilay hadduu yahay khanjaran toorey ama bilaawe fakanjarun faladii shayga yuqtalu bihi lagu dilaa khanjarun waa toorey tooreydaa lagu dilaa wanaasu dadku majziyuuna waa kuwa la abaal marinaa biacmaalihim calaa acmaalihim aa laga abaal marina badu waa bimacnaa calaa aakhiro qofku markuu tago salaadii lagu abaal marin maayo ee salaadiia laga abaal maraa ha salaado badanuu tukaday waa soomay salaadii la siima hoo duurkaagii la dhihma ee abaalkeediia la siina iyadii la siima ee abaalkeediia la siina waa laga abaal maraa marka ba calaa wey macnaheedu calaa acmaalihima lagu jasayna hmm. in khayran in kaana camaluhum fiiri kaana isimkeeda maxduufa in kaana camaluhum hadduu ahdo khayran fajazaahum khayrun aha fajazaahum khayrun wa in sharan wain kaana camaluhum sharan fajazaahum sharun wa qaala shaacir wuxuu yidhi laa qof shaacira wey waa gabay gabar hadalkeedi waa leyl hadalkeedii leyl alakliya alakili alakhiliya wey hmm, hmm. alakyaliya alakyaliya saas laa taqrabana ha u dhowaanin ay tiri adahr fi dahri zamanka dhexdiisa aala mudarifin reer mudarif weligaa ha iskugu dhawaanay ha adoo wax kan dili rabaa reerkaasa aadina tiri kulligoy waa reerkeedii waa ammaane marka reer katara ah, oon loo dhawaanay ka dhigin markaasay ammaaneen laa taqrabanna ha iskugu dhawaanin addahra fi dahri zamanka aala mudarifin reer mudarif in daaliman in kunta haddaad tahay haaliman mid asagu gar daran oo gardarro ku raadsa haddaad tahay ha isku aadin waa eedeehe ha aadin hadda haaliman ah maxaa xadfan kaanada isimkii in kunta aha abadda weliga ha aadinayo oo ha u dhawaado wain madluuman wain kunta madluuman haddaad tahay mid laga gardanayo qofay kaa dileen dhiiggaas raadseen ayadana ha kulli go-inta waa kaaga darayaan aaday u bumbuneen reerka xataa hadday qof kaa dilaan qisaas lagama raadsaday kulaaf ha kaaga sii darayan hmm. laa taqrabana ha u dhawaanin addahra fi dari zamanka aala mudarifin reer mudarif in daaliman in kunta daaliman taana isimkeeda maxduufa abadda weliga ha u dhawaanin wain madluuman wain kunta madluuman haddii lagaa gardarayao qof lagaa dilo qisaas rabtana ayadana haba u dhawaanin hmm. hadduu kuu soo qadara wuxuu ku uri ey in kaana hadduu yahay maladii kii qatala qofkuu wax ku diray bihi shayga sayfan hadduu yahay faladii shayga yuqtalu lagu dila eh, huwa shaksiga bihi shayga sayfun waa sayf in kaana hadduu yahay maladii qatala qofku wax ku dilay bihi shayga sayfun seef hadduu yahay faladii shayga yuqtalu qofka lagu dile bihi shayga sayfun waa seef wain kaana camaluhum dadka camalkoodu hadduu yahay khayran khayr fa jazaahum abaalkoodu khayrun waa khayr wain kunta haddaad tahay daaliman mid gardaran ha u dhowaanin wain kunta haddaad tahay madluuman ku laga gardaran yahay ha u dhowaanin aha wa miaalu miaalu lxadfi xadafkii low low ka gadaal xaalu ahaaday qowlu waa nabiga hadalkiisa calayhi asalaatu wasalaam nabigaa yidhi iltamis raadi walow khaataman walow kaana ladii kii haba ahaado taltamisu aad raadayda khaatama farati oo min xadiidin bir iltamis ah, raadi walow khaataman khaataman oo isim oo khabarkii kaana ah la baaqi yeelay khabarkii kaana ah la baaqi yeelay waxaa maxduufoo la xadfay waa kaanadii ismkeedii iyo wa qowlu shaaciri oo uu yidhi laa ya'mani dahru laadan waa banaantay naahiye in laga dhiga ficilka la jasmiy laa yamani ha laa yamani adahru ah laa yamani su-aal adag maanta ayaa ka jawaaba haya axmed nuur axmed nuura iskale fiiri axmed nuur ficil horta ma la hoos dhigi kara ma la kasriya laa yamani xaa loo kasriye laa yamani nunta yamanu uu ahaa ficil ay arintas kasra maan waa tasaakiriin taanu ma ahan kasra oo caamil keena laa ya'manu dahra laa ya'man yuusan aamin noqonin addahra fi dahri zamanka dhexdiisa duu baqyin gardarra mid u saaxiib ah. qof oo gardarra u saaxiiba ah, dadka iska dilaa waa roo yuusan isdhihin adiga lagu qabama doono maalin ha ha adiga maalin walba waa unfakay yuusan isdhihin walow merikan dur oo boqor ha ahaado fiiri merikan taas waa qadarkii kaanaga isimkeediya la xadfay walow kaana albaaqii aha walow kaana albaaqii midkaas gardaranu haba ahaado melikan boqor boqorkaasoo junuudu ciidamadiisa daaqa uu ciriiryoonaaday canhaa ciidamada xaggooda asahlu banaanka iyo weljabalu buurtuba ciidankiisa boqor ay banaan iyo buurba qaadi haduu yahay xataa maalinay la hogme mar hadduu ahlubaqyiy xadiisaa macnihu saas yahay qofka ahlubaqyiga inaan caaqilo kaliya loo dibrin adduunka lagu qabto maa min dembin ajdaru an yucajil allahu cuquubatahu fi dunya maca maa yadakhiru lisaaxibihi min albaqi wa qadiicati laba dembi oo qatarhaa jirto adduunka ilaahay soo dedejiyo waa qaraabogoysnimada iyo gardarrada dadka laiska dulmiyo laiska dilo laiska dhaco maalina kula rogma laa yamani dahra laa yaman yuusan aamin ahaanin fi dahri adahra fi dahri zamanka dhexdiisa duu baqiin gardarra midu saaxiib ah malikan lowdaas gadaalkeeda kaanada isimkii la xadfay walow kaana albaaqi midkaas gardaran haba ahaado melikan boqor boqorkaasoo junuudu ciidamadiisa daaqa uu ka ciriiryoonaabay canhaa ciidamada xaggooda asahlu banaanka iyo warjabar buurihiiba ay qaadi waayeen ey walow kaana aladii kii haba ahaado taltamisu aad raadayda khaataman faraati faraatigaasoo min xadiidin bir ah walow kaana albaaqi kan gardaran haba ahaado melikan boqor sadarkaas qaar uu ka bartaga kuwan daarulkutub cilmiya iyo waxaas sadarkaasoo dhan waa ka tagaan ayagu walow kaana ladii kii haba ahaado taltamisu aad raadaydaa khaataman farati haba ahaado xadiidkiiu soo qadara aha khaatamkoo min xadiidin ah gabaygan dambena waa kana sida loo soo qadaraa walow kaana albaaqi qofka baaqiga haba ahaado melikan boqor ba ahaado wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed